bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi wصaxbihi aجmaciin qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala khayir abix qasim bأw abhimi washkuk wإdraab bha ayda numi wrubama caaqabat اlwaawa ida lam yulfid الnطqi lilabsi manfada wmithlu aw fi اlqasdi ima thaniya fi naxwi ima di wima annaa'iya wa awli laakin nafyan aw nahyan walaa nidaa'an aw amran aw ihbaatan talaa wa balka laakin bacda masxuubayha kalam akun fi marbacin baltayha wanqul biha lithaani xukma alawali fi lkhabari almuthbati walamri اljali wain calىa damiiri rafcin mutasil caطafta fafsil bidamiiri اlmunfasil aw faasili ma wa bilaa faslin yarid fi nadmi faashiyan wadacfahu taqid wcawdu khaafidin ladaa cadfin calى damiiri khafdin laazima qad jucila walaysa cindii laazima id qad ataa fi اnadmi wاnnahri الصaxiixi muhbata wاlfaau qad tuxdafu mac maa caطafat wاlwaaw id laa labsa wahiya infaradat bcadfi caamili musaalin qad baqi macmuuluhu dafcan liwahmin ituqi waxadfa matbuucin badaahu nastabix wacadfuka alficla calى اlficli yasix wacطif calى smin shibi ficli ficla wcagsan istacmil tajidhu sahla waxaan ku dhex jirnay tawaabicdii gaar ahaan midkeedii saddexaad waxaan kasoo baxnay nacti iyo cadfu bayaan maya nacti iyo towkiid iyo cadfu bayaanaan kasoo baxnay kii afaraad baan ku jirnaa oo cadfu nasaq ah nasaq bimacnaa wax la xariiriyey waayo haddii labada riti oo kale xerag la xariiriyo waxaa leeyahay nasq weeyaan lannahu yarbitu aljamala biاlaakhari hada araabit wa huwa alxablu kaasaa nasq la yidhaahda marka gaar ahaan waxaan kusii dhex jirnay xuruuftii xuruufulcadfi ahayd macaanideedii walidaalika luga alcarabiya waxaa weeyaan waxaan qaayo looga gaaraynin adawaadka ugu dhib badan xuruufta wax jarta xuruufta wax nasbisa xuruufta maxaan ku idhaahdaa wax isku cadafto marka iyagoo isla xarafki uu yahay ba haddana dhowr macno yuu yeeshanaya bal hadda fiiri wuxuu leeyahay musanifka khayir abix qasim bi aw wa abhimi washkuk wa idraabun bihaa ayda numi khayir khiyaargili biow ku khiyaargili abix ku banay biow ku banay qasim qaybi biow ku qaybi wa abhim ibham gili oo dabool biow washkuk shaki geli biow ku shaki gili wa idraabun idraabne numiya biha ayaga lagu lagu macnaha eh, hadalkii loogaga bedelo numiya aydan awdi waa loo nisbeeyey intaasoo macnay ow isla yeeshatay xuruuftii qeybtii ugu dambeysuu ku jiraa markaasuu wuxuu ku yiri khayir biow ow ku khiyaar gili khiyaar waxa weyaan labadan shay khud haadihi aw tilka labadoodii lama jamci kara midood qaado waay sidaasa ayaa takhyiirka la yidhaahdo waxaad leedahay mathalan sida hod ibnu caqiil uu ku mithaali khud min maali dirhaman aw diinaaran dirham ka qaado ama diinaar qaado labada mid baan kuu khiyaar gelinaya ama abix biow aw ku macnaha ku khiyaargeli jaalis اlxasana aw ibni siriin yani xasan albasri ama maxamed ibni siriin midkood la fariiso markaasaa waxaa lagu leeyahay ma alfarqu bayna alibaaxati w altakhyiir ibaaxada waxaa weyaan laa tamnac ljamca markii lagu yihi jaalis xasan aw ibni siriin labadii midkood la fariisa waxaad heli kartaa labadiba inaad labada fariisato kana galabta kana saaki bikhilaaf atakyiirka waxa weeyaan midkood unbaad qaadan kartaa tasawaj hindan aw ukhtahaa baa yiri labadoodii ma jimci kartid laakiin labadooda mid unbaad guursan kartaa khiyaarad u leedahay khayir abix waa qasim bi aw aw wax ku qeybi waa kana oo hadda maanta dhan markii wax la qeybinayo waxaad leedahay alkalimatu ismun aw ficlun aw xarfun aw kada aw kada awdi waxaa weyaan wax baa loo qeybina waawdi hadda meeshaas ma geli karto haddaa tira alkalimatu ismun wa ficlun wa xarfun saddexdooda inay haddii laysku daro kelima ay noqonayaan ay noqon lahayd taasna ma dhici karti xaraf kaloo meeshaas imaan kara ma laha ayib alibhaam ibhaam waxa weeyaan wixii aad taqaanid laakiin aad ninka oo aad la hadlaysid aad ka dabooleysaa sida xaqiiqada u sheegi maysa waxaad leedahay jaaa zaydun aw camrun zayd iyo camar midkood unbaa yimid adiga waad ogtahay laakiin ninkaanaad rabtaa inaad weerar ku ridid ayib sidaas oo kale waxaa laga mid dhigaa layihi qowlullaahi tacaala wa inaa aw iyaakum lacalىa hudan aw fii dalaalin mubiin wa inaa anaga aw iyaakum adinka midkiin unbaa lacalaa hudan hanuun ku sugan dushiis aw fii dalaalin mubiin midkiina midkeenna adinka iyo anaga midkeenna hanuunsan midna waa dhunsan yahay markii saas nabiga kudha lagu yidhi nabigu wuu ogyahay anahu calaa hudan laakin ibhaab cala saamici ama tadarujan bihi wallahi ninkan wax badan ogolyahay hadiibu leeyahay labadeena mid baaba dhunsane midna waa hanuunsan yahay aan wada raadino macnihii saasay ka dhigan tahay balaaqadaasaa ku jirta shakiga waxaa ka mid ah eh, qowl اllahi tacaala labithnaa yowma aw bacda yowmin u fiiri dadkii eh, waxa weeyaan markii qiyaamada ay tagaan adduunyadana waa lasoo gaabanaysaa adduunyada hadda annagaa isku mashquulinayno oo aan dhiig isaga daadinayno markii hadhow la taga qofkii wuxuu leeyahy labithnaa yowma aw bacda yowmin maalin miyaa nagaani mise maalin iskeed marka maba ogaba kaas waa shakigii waay tafsiil ay faa'iidaysaa kunuu huudan aw nasaara kunuu huudan aw nasaara waxa weeyaan tafsiil bay faa'iidaysaa yani iyadoo macnaha taqsiimkii ku agdhow yahay ayib waxa weeyaan idraab ay haddana faa'iidaysaa wa idraabun bihaa ayda numi khayirku khiyaar geli bi-ow ku khiyaar geli intaasoo dhan waa mutanaasacu fiihi waa asigaasaa laysku haysta markaasaa qasim la siiyey khayr iyo abixna maadaama ay u baahan yihiin shay aan cumdo ahayn waa laga xadfay khayir khiyaar geli bi abix ku banay bi qasim qeybi bi-ow wa abhim bi-ow washku shakigeli bi-ow wa idraabun yani eh, gidin yaa bihaa bi-ow wax lagu gidiyo yaa numiya ayضa idraab waxa wey hadalkii horeo la bedelo bedel waay hadalkii hore oo aad ka dhigtid kalmaskuuti canhu yani wareegasho waay sida haddii la yihahdo luqa ahaan marka idraabkii waxaa kamid ah buu yiri sida ibnu caqiil uu leeyahay ma qowl shaaciri maada taraa fi ciyaali qad barimtu bihim lam uxsi cidathm ila bcadaadi kaanuu thamaaniina aw zaaduu thamaaniyata lowlaa rajaauka qad qadaltu awlaadii maadaa taraa maxaad dhihi lahayd buu iri fii ciyaalin caruur qad barimtu bihim aan macnaha ku daalay oo aan macnaha i murgiyeen lam uxsi ciddatahum tiradoodii ma koobin ilaa bicadaadin nin tirinaaba in loo keena maahina intay dhan yihiin cadad ahaan wax la koobi kara ma ah kaanuu thamaaniina sideetan bay ahaayeen aw zaaduu thamaaniyatan sideetanka sideed bay sii dheeryihiin marka kaanuu thamaaniina bay ahaayeen aw zaaduu thamaani caruurtiisa muu garan wayna marka awdi bimacnaa idraab waa kaanuu thamaaniina aw zaaduu bal zaaduu thamaaniyatan sideed bay ka ziyaadeen lowlaa rajaa'uka adiga haddaanan ku rajaynin oo hishaam ibni cabdilmalik waaye qad qataltu awlaadii adiga haddaanan isku kaa hadlaynayni aad hodhowta masruufkooda bixinaysid waa iska kala yaray lahay iri ninkan waxaa wey kabiiru lmutasawiliin xataa caqiidadiisa dhaawacaa gaartay ilaahay walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narsuquhum wa iyaakum yaa ilaahay uu leeyahay waana nin muslin maca daalika wuxuu leeyahy adiga haddaadan wax isiinayn ilmaha waaba iska layn lahay marka taas waxaa ka fiicnaan lahayd in lagu miithaalay qowlullaahi tacaala wa arsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziiduun nabiy llaahi yuunus ilaahay wuxuu ihi wa arsalnaahu ilaa miati alfin aan usoo dirnay aw yaziiduuna bal yaziiduuna liannahu awdaas fii xaq illahi ilahay wax ma shakinaya wax dhan wuu og yahay marka ilaahay mar wuxuu noo sheegay boqol kun aan u dirnay markaasuu haddana wuxuu na yiri jala jalaaluhu boqolka kun waay dheeryihiin ilaahay labadaba wuu og yahay marka waxa weeyaan intaasoo macaani iyo qeyb kale ay leedaha lakiin inta musanifka ou sheegay baaba noogaga filanba marka awdi intaas usii markaasuu ayadou sii daba socdaa wuxuu iri wa caaqabat waawgi inay badashaa dhici karta awdi alwaawa inay badasho idaa lam yulfi hadduusan helin dunnudqi dhawaaqa midka u saaxiibkee manfadan meel laga soo gala lilabsin uu ka soo gala shaki wuxuu ku leeyahay qad tustacmalu ow bimacna alwaawi لكن إذا كان almacnu في dalika واضحا فلا يلتبس aw bilwaawi warubamaa waxaaba dhici karta caaqabat ilwaawa waawgi inay cirbayso oo bimacnaa an takhlufahaa an ilwaawi an takhlufa can ilwaawi awdiya waxay dhacaysaa booskii waawgi oo hadda aan soo sheegnay laakiin mataa yajuusu an taqaca aw maqaama makaana alwaaw idaa lam yulfi haduusan helin dunnutqi dhawaaqa midka uu saaxibka almutakalim manfadan lilabsin hadalkiisaas inuu shaki labsi macnaha waxaa weeyaan ishkaal inuusan keenaynin labsiga ishkaal wa idaa lam yulfi hadduusan helaynin dunnutqi dhawaaqa midka uu saaxibka wahuwa almutakalimu manfadan lilabsin ishkaal hadduu hadalkiisa ka imaanaynin yajuusu istikhdaamu aw fi eh, mowqici alwaaw ayib markaasaa waxaa lagu miithaaliyey qowl shaaciri jaaa alkhilaafata aw kaanat lahu qadaran kamaa ataa rabahu muusa calaa qadarin jaaa cumar bn cabdilcaziiz alkhilaafata khilaafnimada khilaafadiibuu uu gaaray macnaha uu helay waa madaxnimadii aw kaanat bal kaanat lahu qadaran aw kaanat wa kaanat lahu qadaran qadar ilaahayayna arrintaas ku ahaatay kamaa ataa rabbahu muusa calaa qadarin kamaa ataa muusaa suu muuse ugu tegay rabbahu calaa qadarin yacni waxaa weeyaan si lama filaan ah iyuu madaxnimada ku helay sidii nebiyullaahi muuseba isagoo reerkiisi iska wato oo meeshaan dhahaya dabkan aadaad wax oo ku tilmaamay jidkana aada weydiisid dabkaana iftiin aad ka soo qaadatid baa ilaahay u naadiyey marka si lama filaan aho asiga uusan filayn qofkii yaa wuxuu ku helay buu leeyahay hadda cumar bn cabdilcasiis madaxnimada asiga reer macnaha qoladii ay ku socotay ma maaha ilmo adeer unbuu ahaa ilmo adeernimadii awgeed baa loo soo geliyay mooye caruur isla dhalatay oo reer eh, eh, maxaan ku yirahda hishaam ibni cabdilmalik ibni marwan yuu dhex galay caruurtoodii marka si lama filaan oo ku yimide laakiin inay caruurtaas madaxnimo qaadatay ahayd ayib marka wuxuu ula jeedaa jaaa alkhilaafata aw kaanat lahu awdaas oo bimacnaa shaki meesha maku haboono jaaa alkhilaafata wa kaanat lahu qadaran yani qadar ilaahay bay waa u qadarneed inuu madaxnimadii qaato saas weeyaan markaasuu musanifku wuxuu iri wa mithlu aw fi lqasdi ima thaaniya fi naxwi imaadii wa ima naa'iya wa mithlu aw waxaa lamid eh fi lqasdi waxaa kala mid eh xugumka ima thaaniya imaada labaad oo fii naxwi qowliga ku jirto imaadii midkan qaado wa ima naa'iya midda fog marka hadda musanifka ima lafdiga a min xuruufi اlcadfi may kamid tahay masamaya akharu naxwiyiin way diidan yihiin inay xuruuf اlcadfi ay kamid tahay waa diidan yihiin ayb limaada yadkuru musanif huna musanifkana saniiciisa sida ka muuqato inuu diidan yahay ayaa u muuqata asigana liannahu waxa weeyaan xuruuf markuu tiriyey sagaal uu tiriyey ayada kuma aysan tirin limaada dakaraha hunaa liannahu calaa madhabi man yaquulu ina ima laysat min xuruuf alcadfi ila annaha fi lwaqti nafsihi annaha tufiidu bacda almacaani alatii tufiiduhaa aw marka cilaaqada meeshaas waay walidaalika kuma dhihin wa mithli ow fi lqasdi ima thaaniya fi lxukmi ma dhihin wa mithlu ow fi lxukmi ima thaaniya ma dhihin qasdiga macaanidii oo ow ay faa'iideynaysa qaar kamida ima inay faa'ideynaysa waa la isku waafaqsan yahay laakiin kownuhaa tufiidu tilka almacaani hal yacni annaha min xuruuf alcaطfi aljawaabu la cinda almuxaqiqiin saa weeyaan marka wa mithlu ow waxaa lamid e ah fi lqasdi ula ulajeedada waxaa la kala mid e ima thaaniya imaada labaad fii naxwi imaadii wa ima naaiya imaada horo hadalka ma jooga inaysan ahayn min xuruufi alcadli oo waxaad dhigi kartaa tazawaj imaa hindan wa imaa ukhtahaa baad leedahay marka tasawaj ficilka iyo macmuulkiisi imaa xaraf cadaf maba imaan karabo hadda idrib idrib wa zaydan hadayna waagu macye laga dhigin ma ansixaysa cadaf ahaan ma ansixayso marka imaa cadaf maba imaan kartabo tan horo midda labaad yaa qaar kamid a waxay leeyihiin waxa weeyaan waa xaraf cadaf marka waxaa lagu radiyey waxaa lamid ah, lama arkin alayidhi imaa oo xarfu cadaf laleeyahy waaw ay la soconin hadda haddaa tiraha imaadii wa ima naaiya waawda maxay qabanaysaa walwaawi min xuruufi alcadfi bal hiya umu xuruufi اlcaطfi waay marka see loo dhihi karaa imaada labaada xarfu caطfi ah waawdina waxa weeyaan zaa'ida dadaa saas qabaan marka alaysa min alأwlى an yuqaal ina alcaaطifa huwa alwaaw wa ima hiya taأkiid aw ziyaada aw gayra dalika miyayna ka habooneen saas in la yidhaahdo marka qowlka raajixa ima waxa weeyaan tufiidu macnaa aw lakinaha laysat min xuruufi اlcaطfi lidaliili mulaasamati اlwaawi laha waawdii xarafa caطfa weligeed lama dhaha ima dii ima naa'iya waaw lagama goyn karo markaasuu wuxuu ku yiri sidaas macnaha marka ibnu hishaam wuxuu arkaa annaha taأtii min macaani اlwaawi oo ibaaxadia kamide oo tasawaj ima hindan wa ima ukhtaha takhyiir jaalis ima alxasan wa ima bni siriin shaki oo kale jaa zayd jaaa ima zaydun wa ima camrun intaasay faa'iideysaa laakiin lama dhihi kara baa laleeyahay annaha min xuruuf اlcaطfi ila calaa qila ilaa calaa qowli qilati min ahli اlcilmi waa dad yar weeyaan ayb markaasuu musanif wuxuu ri wa awli laakin nafyan aw nahyan walaa nidaaan aw amran aw ihbaatan talaa xuruuftii macaanideedii baan sii wadnaa wa awli la xariiri laakin waxaad la xariirisaa nafyan aw nahyan la xariiri bimacnaa ana laakin lamaa takuunu min xuruufi اlcaطfi yushtaradu an yataqadamahaa ima nafyun wa ima nahyun hada huwa muraad musanif wa wli la xariiri laakin waxaad la xariirisaa nafyan ayadaa dambaysa waxaa ka horeya nafyi aw nahyan oo markaa waxaad leedahay mathala waxaad leedahay iyado maa darabtu zaydan laakin camran fiiri waa bimacnaa bal waa tahay faaidaynis marka waxaad leedahay maa darabtu zaydan ma garaacin laakin camranaan garaacay marka bmacnaa anta nafayta darba can zayd wa ahbathu lima bacdaha waa markii nafyiga ka horey nahyigina laa tadrib zaydan laakin camran ha garaacin zayd laakin camr garac taas waa marka waa laakin labadaasay leedahay walaa yakfa calayka anaha mukhtalafun fiiha kuufiyiinta laakin inay xuruufulcadfi inay kamid tahay diideen waad og tahay oo waxaa weeyaan waxay leeyihiin ma ahne waa xarfu istidraag qaaraa sidaas qaba kuufiyiinta miya amase bacdu yunis inuu ahay baan u malayna ayib marka waxa weeyaan laakin caatifa khilaafan liyunis nacam laakiin shuruudeeda ay leedahay waxa weeyaan an tusbaqa binafyin aw nahyin ko waxaa shardi ka maqan oo kale inuu jumla ma cadaftee mufrad ay cadaftaa fiiri maa darabtu zaydan laakin camran hadaa tirahda camri mufrad waay mufradkaas ay cadaftahay jumla ma cadafto midda saddexaad oo afaraad anlaa taktarina anlaa takhtarinaha alwaaw walaakin inaan la dhihin haddii walaakin la yidhaahdo ayada xarfu istidraagay ku haraysaa waawgaa xarfu cadfu noqonay markaa jumlana ay wixii ka dambeeya noqon kartaa khulaasaة اlqowl laakin min xuruuf اlcaطfi cinda almuxaqiqiina aw cinda akhar اlculamaa khilaafا liyunis basaa la yihi inta kale waa isku waafaqsan yihiin bishardi an yataqadamaha nafyu aw nahyun hada waaxid thaaniya an yakuuna macطuufuha mufrada thalitثa anlaa taqtarinaha aw anlaa taktirina hiya bilwaaw oo walaakin aan la dhihin intaas markay oofsato yaa waxay noqonaysaa min xuruufi alcaطfi haddii intaa shardi ka mid a laga waayo waxay noqonaysaa baa laleeyahay xarfu ibtidaa yay noqonaysaa maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi fiiri laakintii waaw waa la xiriirsaday waawdaasaa xarfu cadaf ah wax la cadfaanane walaakin rasuul allahi kaana rasuul allahi axad aabbo umaaha laakiin rasuul ilaahay waay ayib waxaa lamid ah eh, hadda waxaan idhi laakin nafyan aw nahyan haddii naakintii ithbaatka hormaro oo la yidhaahda qaama zaydun laakin camrun lam yaqum mfrad markaa lama ogolo qaama زaydu laakin camru lam yaqum ah, marka laakinti waxa weeyaan xarfu libtidaai اlgaaya libtidaai alkalaam camru mubtada lam yaqum jumladaas khabar ay noqonaysa ayb marka almuhim haddii ay ihbaat gasho ama waaw ay ka hormarto waxa weeyaan min xuruufi اlcadfi ka mid ma ah oo xarfu ibtidaai baa laleeyahay wixii ka dambeeya mubtadaa la caraabaya ama waa jumlo dhanaa meesha ka maqan laakiin taas weeyaan markaasuu ku yiri walaa nidaan aw amran aw ihbaatan tala walaa lafdigaas laane talaa nidaan ou raacay aw amran ou raacay aw ihbaatan ou raacay laana min xuruufi اlcaطfi laakin mataa takunu lah min xuruuf اlcaطfi ida taqadama calayha nida yaa zaydu laa camrun yaa zaydu zaydow laa camrun uma jeedee waa nidahi amran idrib zaydan laa camran ha garaacin aw ihbaatan jaaa camrun laa zaydun camara yimid zayd ma imaanin kaa weeyaan marka laana waxa weeyaan ida kaanat min xuruufi اlcadfi yushtaradu an yataqadamaha ima nidaa aw amru aw ihbaat wa fi kuli eh, eh, wixii ka dambeeyo ayada waxa weeye cagsi bal oo kale waayo annafyu lima bacdaha wاlihbaatu lima qablaha idrib zayda garaac laa camran ha garaacin fiiri marka camrigii darbiga waa loo diiday yaa zaydu zaydow laa camr uma jeedee ama jaaa zaydu laa camrun ma imaanin intaba waxaa weeyaan eh, min macaani laa bay ka mid tahay wbalka laakin bacda masxuubayha kalam akun fi marbacin baltayha wanqul biha lithani xukm alawali fi lkhabari اlmuhbati walamri اljali wuxuu ku yidhi wabal lafdiga bal ah ka laakin bay la mid tahay bacda masxuubayhaa laakiin labadii ay la saaxibaysay markii lagu daro ka lam akun ma ahaanin waa mithaalkeeda fii marbacin meel banaan oho siman ma ahaanin bal tayhan yaan ah marbac barwaaqo ma ahaanin bal tayhan meel oo tiih ah oo lagu wareerayaa baan ahaaday marka wuxuu ku leeyahay bal waxa weeyaan tactifu maa bacdaha calaa maa qablaha ida taqadama calayha maa yushtaradu an yataqadama calaa laakin laakin hadda maxaan soo niri bacda nafyin ayaan soo niri ama nahyi balna waxaa la rabaa nafyi iyo nahyi inay ka hormaro oo waxaad leedahay maa qaama zaydun bal camrun laa tadrib zaydan bal camran sidaasaad leedahay wa bal lafdigaas bal ah ka laakinay la mid tahay bacda masxuubayha labadii lala saaxibay gadaasheed laakiin maxay la saaxibi jirtay markii xaraf cadf noqonayso inay nafyi la saaxibto inay nahyi la saaxibto balna saas oo kale wa mithaalkeedii waxa weeyaan ayadoo nafyiga la saaxibtay ka lam akun fii marbacin bal tayhan marka fii marbacin jaaru majruur fii maxali nasbin khabaru yakun waay bal xarfu caطif tayhan macطuufu bmarbacin wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur w calaamatu jiri kasraة mqadara calى اlأlif اlmaxduufati litanwiini manaca min duuriha tacaduru tayhan waa isimkii oo fatan oo kale sida loo craabay wa markaasuu wuxuu ku yiri wanqul biha lithani xukma اlأwali fi اlkhabr اlmuhbati wاlamri اljali wanqul guuri bihaa bilaakin xukma alawali midka xukumkiisa horo لثاني usoo في fi المثبت اlmuthbati khabarka aan nafyiga ahayn oo muthbatka iyo wاlamri اljali iyo amar oo waadix ah marka waxaa is u jeedaa bal idaa lam yataqadam calayha nafyun walaa nahyun famaada natacaamal macaha waxaa leeya idraabay faa'idaynaysaa markaas marka idraabay faa'idaynaysaahoo alxukm alawal lithaani wa kaana alawala maskuutu canhu intaasuu midaan dambe ula jeeda wanqul guuri bihaa bilbal xukma alawali midka ka horeeyo lithaani ila thaani midka ka dambeeya u guuri fi lkhabari lmuthbati khabarka sugan oo nafyiga aan ku jirin iyo wlamri jali ay walamri ljali amarka oo jeliga ah mathalan waxaad leedahay qaama zaydun bal camrun qaama zaydun jumladaas hadda jumla oo khabariya oo muthbat a waay qaama zaydun ayib markaasaad bal camrun leedahay zaydki qiyaamkii aada u sugtay ka soo guuriya maa bacdaha u keen marka maxay noqonay qaama zaydun bal camruna istaagay wadrib zaydan garaac lala marka bal camran garaac marka bimacnaa anaka tanqulu xukma aladii qablaha ilaa maa bacdaha wa kaana alawala maskuutu canhu intaas weeyaan idraabka saas w ayib markaasuu uri wa in calىa damiiri rafcin mutasil caطafta fafsil bdamiiri اlmunfasil aw faasilin ma w bilaa faslin yarid fi nadmi faashiyan wadacfahu اctaqid intana axkaam kale lagu galaya oo min axkaam اlcaطfi wuxuu ku leeyahay xuruuftii macaanideed markuu dhameeyey wa in caطafta ayuha naxwiyu haddii aad cadaftid calىa damiiri rafcin damiir oo fii maxali rafcin hadaad wax ku cadaftid uu macطuuf calayhi noqdo damiirkaasoo mutasilin xariiro fafsil kala geey bayna almacطuufi w almacطuufu calayhi bidamiiri اlmunfasili damiir munfasili ku kala geey hadday kuu suura geli waysana aw faasilin ma faasilkau ka ahaadabo wa yaridu waqad yaridu inuu soo arooraa la arkaa bilaa faslin ayadoon la kala geynin inay timaadana waa la arkaa faashiyan xaal uu yahay midkaas fi nadmi shicirka waa ku badan yahay wاctaqid dacfahu inuu daciif yahayna ictiqaadi buu ku leeyahy ayib marka musanifka inta wuxuu kaaga galayaa haddii طabiicat almacطuuf walmacطuufu calayh haddii waxa wax lagu cadfay haddii ardayga hadduu kala garawaya isagoo naxwada ku dhex jira macduuf iyo macduufu caleyh iyo xarfulcaطfi waxa waaye waa mushkilo kale hadaa lagu yihah jaaa zaydun wacamrun zaydka macduuf calayhi waawgana xarfulcadaf camrana macduuf waaye marka hadda waxaa laga hadlayaa idaa kaana damiru idaa kaana damiir almutasil aladi fi huwa fi maxali rafcin saara macduufa calayh فعطف عليه غيره marka maada yajib taas waay marka waxaan ka fahmnay haddii waxa wax lagu cadfaa isim daahir uu yahay faasil uma baahno jaaa زيد wa camrun fiir زيد zayda lagu cadfay zaydna waa isim لا يحتاج yaxtaaj ilaa faasil ko المنفصل munfasil haddii wax lagu cadfo asna waxa weeyaan waxba ma dhibay oo waxaa tiriyay maa qaama ilaa wa cumar ma fi mushkila anadaas damiir منفصل a waay wa cumar waa lagu soo cadfi karaa kadalika adamiir اlmutasil almansuub اlmaxal wax waa lagu cadfi karaa bilaa shart oo waxaad leedahay akramtuka wa zaydan adigana waan ku karaamay zaydna waan karaamay laa ishkaala fi dalika marka maxaa soo haray damiir oo mutasil ah fii maxali rafcin haddii wax lagu cadfo waxaa waajiba asigaas oo damiirka ah oo mafsuul ah in la keeno markaasuu ku yiri waa in cadafta haddaad ku cadaftid calaa damiirin damiiri rafcin dheh damiiri rafcin damiir godan damiirka dee godaalkiisa waa godaal mabni a ah wa damiirkoo mutasilin xariiro haddaad wax ku cadaftid fafsil kula fasli oo kala gey bidamiiri lmunfasili damiir munfasil ala imaaw qabla maa taأti bilmacطuufi taأti bidamiirin munfasil mathala fiiri had jirtaan laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalin mubiin laqad kuntum ta'daas maxay tahay waa ismu kaana waa damiir oo mutasila ismu kaana muxuu ahaan jiray marfuucu lmaxal kaana allaahu afuuran allaahda waa marfuuc marka tadaas waxay joogtaa meeshii allah booskeedi marka ataau damiiru mutasil mabniyun cala dami fi maxali rafcin ismu kaana marka damiir mutasil fi maxali rafcin waa asigaas laqad kuntum markii in lagu doono lagu cadfo wa aabaaukum a lagu leeyahay aabaaukum oo isim ah damiirkaas oo fii maxali rafcin ah oo mutasilka ah waxa ku cadfin ilaa aad kala timaadid antum taas antumta hadda damiiru fasli bas le oo icraab kale ma lah laqad kuntum antum wa aabaaukum antum waxaa loola yimiday buunda inay noqoto aabaaukum lagu gaaro keli ah uskun anta wa zawjuka aljanna yaa laleeyahy waa banaan tahay marka saas waay haddii damiirkaas la waayo aw faasilin ma faasilkau ka ahaadabo ula keen macnaha damiirkaasa haboon in lala yimaado haddii la waayana keyrkiisa yaquum maqaamahu tayib waxaa kamid ahaa layidhi macmuul lficli in lagu fasliyo akramtuka wa zaydun fiiri akramtuka wa zaydan hadaa tirahdo way ka duwantahay macnihii wa zaydun marka tiraha akramtuka wa zaydan hadaa tirahdo adiga iyo zayd labadiina waa idiin karaamay haddaa tiraa akramtuka wa zaydun akramtuka aniga waan ku karaamay wa zaydunna wuu ku karaamay zayd faacil noqday markaan marka wa zaydkaas hadda wuxuu macطuuf ku yahay ta'da akramtuka ku jirta liannahu ta'da akramtu ta'deeda faacil waay damiir mutasil oo faacil fi maxali rafcin marka man aladii fasala bayna adamiir اlmutasil اlmarfuuci اlmaxali wa bayna almacطuufi calayhi aladi huwa zayd kaafkaasaa kala gey akramtuka kaafkaasoo mafcuulka ficilka ah yaa kala geeyey ma almacطuuf wاlmacطuuf calayh waxaa kamid a buu leeyahy ibnu caqiil oo kale qowl اllahi tacaala janaati cadni yadkhuluunaha waman salaxa min aabaa'ihim janaati cadni yadkhuluunaha ou galaya iyo wamana ou galaya salaxa fiiri markaan janaatu cadnin yadkhuluunahaa waman salaxa hadda wamantaas waxay ku cadfan tahay yadkhuluunahaa ay galayaan iyo waman waawdaas yadkhuluuna waawgeeda yadkhuluuna ficil mudaaric marfuuc bithubuut nuun walwaaw faacil damiir mutasil fii maxali rafcin faacil wa waawdaasaa waxaa lagu soo cadfay waman salaxana waa galaya mantaasoo mawsuulada laakiin man aladii fasala bayna man almactuuf wa bayna alwaaw almacطuufu calayhi mafcuulkii ficilko yadkhuluuna haadaasaa kala faslisa waa banaan tahay aw faasilin ma yay soo gelaysaa waxaa kamid e eh, oo ayadana faasil noqon karo mathala qowl اllahi tacaala oo maa ashraknaa ay yidhaahdeen mushrikiintii walaa aabaauna ma aanan shariig yeelin annaga aabaheennana aabayaalkeenana ma aanan shariig yeelin maa ashraknaa fiiri ashrak ficil maadi mabniyun cala الsukuuni litisaali bdamiir rafci mutaxarir naa faacil mabniyun cala الsukuuni fi maxal damiir mutasil oo fi maxal rafcina wa naadaasaa la rabaa in lagu soo cadfo wa aabaauna markaasaa waxaa layihi wa aabaaunaa naa damiir laguma cadfi kare faasil in la yimaado waaye faasilka aaway waxa weeyaan laadi waay walaa aabaaunaa laadaas waxaa loola yimiday xataa yasluxa catfu aabaauna calى damiiri fi ashrakna intaas waxaa waaye ow faasilin ma yay lamid tahay ayib wa bilaa faslin yarid ah, markaan ku taallo wa yaridu waa soo aroora alcaطfu calى damiiri almarfuuci اlmaxali bilaa faasilin oo soo aroora faashiyan xaal uu yahay fi nadmi shicirkuuna ku badan yahay wاctaqid dacfahu arintaasna soo arooritaankeeda laa yubarir an yakuuna qiyaasan inamaa huwa daciif walow warada dalika ayb marka shicir fi nadmi buu ku yihi nadmi nadmiga waxaa kamid a baa layihi qowl shaaciri qultu idaa aqbalat wazuhru tahada kanicaajil falaa tacasafna ramla ou leeyahay qultu waxaan idhi id aqbalat markay maxbuubadii soo qaabishay io wa zuhrun gabdha qurqurxantahaada ayadoo macnaha isliicliicinayso ka nicaaji fala banaankii baqaru waxshigiisoo kale tacasafna ramla ayagoo jidka qardajeexay ayib ulajeedada waxa weeyaan id aqbalat meeshaas waxaa ku jira damiir aqbala waa ficil maadi taada waa taa u taaniih aqbalat lannahu shicirkii horaa laga fahmaya damiir mustatir ah ku jira ayb damiirkii mustatirka ah hiyada ah yaa waxaa lagu cadfay wa zuhrun tahaada ayada iyo gabdha qurqurxan wa zuhruna wuxuu ku cadfay calaa damiirin mutasilin mustatirin fii maxali rafcin markaasaa waxaa la yidhi wa hada wa in kaana jaaئiza fi الnadmi wاlmuraadu bالnadmi huwa الshicru lakina dalika laa yukrijhu can kownihi ضaciifa fi اluga اlcarabiya wa mukhaalifa libalaagatiha wa fasaxatiha waxaa laga maqlay baa la yidhi qowl sibaweyha wuxuu sheegay marartu birajulin sawaaءin wاlcadamu dad dhahaaya yuu maqlay marartu birajulin soo maray sawaaءin uu eg yahay wاlcadamu sawaaءin huwa wاlcadamu marka fiiri wاlcadamudaasaa waxaa lagu cadfay damiir mustatir ah oo isimkaas sawaaءin uu godanayo oo ku dhex qarsoon damiirka mustatirka fi xukmi mutasil waay marka waa la maqlay waa la maqlay sidaas weeyaan laakiin maqlaanshadeed macnaheeda qiyaas ka dhigi maysid wa cawdu khaafidin ladaa cadfin calىa damiiri khafdin laazima qad jucila walaysa cindii laazima id qad ataa fi اnahri wاnadmi الصaxiixi muhbata meeshan waa lagu kala baxay imaam ibnu malik waxa weeyaan wuxuu lasoo baxay waxa weeyaan macrifadiisi wuxuu ri wa cawdu khaafidin mid wax hoos dhiga in la soo celiyo ladaa cadfin markii wax lagu cadfayo agteeda calىa damiiri khafdin damiir hoos dhigan markii wax lagu cadfaayo in midkii hoos dhigi lala soo celiyo qad jucila laazimana laga yeelay dad baad laazim ka dhigeen walaysa cindii laaziman aniga agtayda laasimka ma aha maxaa yeelay id qad ataa wuu yimiday fi nadri buu ku yimiday hadalkii oo manaha nathri wixii nadmi shicir aan ahayn hadalkii oo macnaha eh, aan nadmi ahayn iyo wa wanadmibu waa ku yimiday asaxiixi muhbatan xaalu yahay mida la sugay wuxuu leeyahay markaan damiirkii marfuuc ahay iyo mansuubkii iyo xukumkeeda aan kasoo bixinay idaa uriida alcaطfu calىa damiiri majruur hal yajuuzu alcaطfu calayh bidiin faasil am laa budda min icaadati xarfi اljari aladi jara damiir aladi yucطaf calayh mathala waxaad tihi marartu bika wa bizaydin fiiri hadda zayd wuxuu ku cadfan yahay kaafkaas oo marartu bika ah ayib kaafkaas markii wax in lagu cadfa la rabo kaafka wixii hoos dhigo xarafki jaarka ahay maa macduufka lala soo celina mase asigoo sidiisa waa la soo celin kara waa la dhihi karaa marartu bika wa zaydin maa la dhihi karaa mase marartu bika wa bizaydin in la yihaaho damiirka majruurka ee xarafkii jaray in mactuufkan dambe lala soo celiyaa waajib ah jumhuurta waxay qabaan idaa uriida alcaطfu calىa damiirin majruur falaa budda min icaadati xarfi اljari maca almactuufi oo marartu bika wa bizaydin aad leedahay imaamu malik aلطaa'i yaquulu laa yajibu dalika undur marka waa ka wa cawdu khaafidin mid hoos dhig in la soo celi xarafkii jaara khaafid la yihahda ladaa cadfin markii wax lagu cadfaya agteeda in la soo celiyo calaa damiiri khafdin damiir oo la hoos dhigay in wax lagu cadfo markii la doono xarafkii damiirkaas jaray in la soo celiyo jucila qad jucila waa laga yeelay laasiman mid laasim ah walaysa cindii aniga agtayda kama aha laasiman id qad ataa waaba maxaa yeelay liannahu qad ataa waay liannahu qad ataa wuu yimiday fi nahri buu ku yimiday nahriga hadalkii nahriga ahay oo faafsanay iyo wa nadmi buu ku yimiday hadalkii la tixay asaxiixi ee saxiixa muthbatan xaaluu yahay mid la sugay marka waxa weeyaan musanifka ma diidano in damiir majruur ee markii wax lagu cadfay xarafkii jaray in lala soo celiyo inay haboon tahay ma diidano wa calayha wa cala alfulki in la yiraahdo ma diidano oo sidii ilaahay uu yidhi faqaala lahaa walilardi itiyaa lahaada damiirka fiir lahaa haadaasaa wax lagu cadfay laamkii lahaadi cadfay baa walilardi lagu soo celi laamti oo lama dhihin faqaala lahaa walardi ma dhihin walilardi al waa la soo celi kadalika qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaaika yaa lagu soo celiye ilaaha kaafkaas damiirka ah ilaahadaasaa jaray oo mudaafka ah mudaafkii ilaahigii jaro ilaahada ahay awdu khaafidin liannahu mudaafka naftigiisa wax wax hoos dhigu ku jira yaa la soo celiy wa cawdu khaafidin marka xaraf shardi uma ah mid wax hoos dhigo idaafay noqon kartaa xaraf jaray noqon kartaa sidaasaa wanaagsan layskuma diidano laakiin laazim miya oo in khaafidka la soo celiya mar kastaba waajib miya mase ma aha qolaa waxay leeyiin waa laazim waay markaasuu ibni maalik wuxuu iri laazim ma aha aniga adilaan haystaa buu iri adiladii min aqwaaha qowl اllahi tacaala fi lqiraءة الsabciya wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxaami fiiri qiraacada walarxaama dhehaysa lagama hadlay wاtaquu llaha ka cabsado aladii allaho tasaa'aluuna bihi aada isku weydiinaysiin iyo walarxaami aada isku weydiinaysiin marka wuxuu leey ibnu maalik waalarxaami way hoos dhigan tahay waxayna ku cadfan tahay damiir oo majruur ah bihi damiirkaas oo yarjicu ila allahi damiirkaasay ku cadfan tahay damiirka waa damiir majruure bixarfi jaraana jaray xarafkii damiirkii jaray walarxaam lama soo celinoo lama dhihin tasaa'aluuna bihi wa bilarxaami lama dhihin ee walarxaami a la yiri waxay daliil u tahay in anahu yajuuzu alcadfu cala damiir اlmajruur biduuni cawdati xarfi aladii jara damiir taasay daliil u tahay waxaa kamid ah baa la yiri qowl اllahi tacaala wasadu can sabiili اllahi wa kufru bihi wاlmasjid اlxaraami haddii la yihahdo wlmasjididaas wa kufru bihi bihidaas kufru billaahi waay wاlmasjid اlxaraami waxay ku cadfan tahay damiirkan oo yarjicu ila اllahi tabaaraka wa tacaala bihidaasay ku cadfan tahay hadii la yihahdo wa wa kufru bihi ma la dhihin wa bilmasjid اlxaraam lama dhihin ayadoo damiir majruuro bilbaa lagu jaray yaa waawgan lagu soo cadfay ayadoon xarafkan la soo celinin dad kalena waxay leeyihin ma ahane walmasjid alxaraam waxay ku cadfan tahay wasadun can sabiili illaahi iyo walmasjid alxaraama dadka u diidaysi oo kaasay ku cadfan tahay ibnu hishaam waa diida waxuu leeyahay masdar macmuulkiisii aan dhammaysanin wax laguma soo cadfi karo ee bihidayba ku cadfan tahay ayb w mima sumica can اlcarabi fi dalika waxaa kamid e qowl الshaaciri falyowma kamaa dakara sibaweyhi baa yaa soo guuri baa layihi waxa weye anshadahu sibaweyhi dad baa waxay u malaynayaan sibaweyhiyaa yiri sibaweyhiyaa tiri macnaha waxa weeyaan inshaadka waxaa la yidhaahdaa alqowl biabyaatin qiilat min qibali aakhar ninkaas marka adiga munshidaa tahay qowl hadal dad uu leeyahay shicir dad uu leeyahay aad ku celcelinaysa munshina waxaa layidhahda ninka asiga hadalka curinay yaa la marka siibaweyhi carabtii wuxuu kasoo guuriyey qowluhum falyowma qarabta tahjuuna wa tashtumunaa fadhab famaa bika waalayaami min cajabi ayib wuxuu iri falyowma maanta qarabta waxaad aad u dhowaatay tahjuuna inaad nacaynayso wa tashtumunaa inaad nacaynayso fadhab iska tag famaa bika adiga iyo wal ayaa min cajabi ayaamta wax kastaba waa la maqlaaye ayaamta waxaan la filayni inay ayaamta kuula timaada baciid ma ah adiganoo kale wax kasta waa lagaa fila adigaan wanaaga kuu samaynay maanta inaad waxaas nagu samaysid adiga iyo ayaamtaba cajiib ma tihin wax qofka waxaan weligiis aan malaynaynin inuu helaa dhici karta buuri ayib marka taas waxa weeyaan ibnu maalig w asaa kule meeshaas markaasuu wuxuu iri wاlfaau qad tuxdafu mac maa caطafat wاlwaaw id laa labsa wahiy infaradat bcaطfi caamili musaalin qad baqi macmuuluhu dafcan liwahmin ituqi wاlfaau fadi qad tuxdafu in la xadfaa la arkaa mac maa catafat ayadi iyo wixii cadaftoo ka dambeeyey in laysla xadfaa dhici karto walwaaw waawdana sidaas oo kale ina noqoto walwaaw qad tuxdafu mac maa catafa saas waay id laa labsa haddii uusan ishkaal imaanin wa hiya waawdii noogu dambaysayne infaradad waxay la gaar noqotay bicadfi caamilin caamil inay wax ku cadafto caamilkoo musaalin la zuuliyey qad baqiya macmuuluhu macmuulkiisana ou baaqi noqday dafcan liajli dafcin yaa a loo soo qadarayaa liwahmin wahmi la dafcinayo wahmigoo utuqiya inta wuxuu kaleeyahay axkaam kala weeyaan marka ugu horeysa faada aan ka baxna waawd intaan u imaan wاlfaau fadi qad tuxdafu in la xadfaa la arkaa hiya iyo macmac iyo wamaa caطafat ayada iyo macطuufkeediba in laysla xadfaa la arkaa ayib fiiri hadda waxaa lagu mithaali qowl اllahi tacaala faman kaana minkum mariida aw calىa safari facidaة min ayaami ukar marka waxaa laleeyahay waxaa meeshaas ka maqan jumla iyo fadii cadaftay siyaaqaana laga fahmaya faman kaana minkum mariidan ninkii adinka idinka mid oo jiran aw calaa safarin jiro oo fa aftara anfuro fa calayhi ciddatu min ayaamin ukhar fa aftara haddaan meesha lasoo keenin macnihi maba toosayabo liannahu hadii qofkii safar uu jiro mariid yowna soomo ayaamka lagama raba ninka ayaamka laga raba nin anfuray waay walidalika fa aftara meeshan daruuri ayuu tahay siyaaqaana laga fahmaya لأna اllaha lam yakun yuujibuna bqadaaءi ayaami qad sumnaaha min qablu salaad aad dukatay soo qaley ma lagu dhahay marka hadda meeshii waxaa maqan aftara oo ficli faacla iyo fadii xar jumladaas cadaftay labadiba waa maqan yihiin ayb waxaa kamid e qowl اllahi tacaalى an idrib bcasaaka اlxajara fanbajasat fiiri an idrib garaac bicasaaka ushaada alxajara ku garaac fambajasat waa dilaacdi iskuma xigi karaan fa daraba muusaa bicasaahu fambajasat markaasay imaan karta liannahu jumladaas meesha laga xadfay waxaa la gartay an idribtii tusinayso marka kalaamka qur-aankana balaaqadiisa waxa weeyaan wax la og yahay in la soo celceliya lama rabo an idrib bicasaaka xajara haye fambajasat marka ana muusa qad daraba asaahu bilxajari xataa tafajarat ilmiyaah marka fa daraba jumladii darabada ahayd iyo faadii cadaftaa laisla xadfay taa weeyaan marka taas waxaa weyan walfaau qad tuxdafu in la xadfaa la arkaa mac maa catafat waa ka soo baxnay walwaawune aydana sidaas oo kale waa id laa labsa haddayna iskaal jirin waawdana waxaa laga yaabaa an yuxdafa hiya wamaa catafat ayada iyo wixii ka dambe waxaa kamid a baa la yidhi qowl اllahi tacaala wاladiina tabawa'u اdaara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim wاladiina tabawa'u daara qoladii oo daarta hore usii degtay oo ansaarti ah iyo wاliimaana fiiri markaan la taas waa mithaalka dambe waay wahiy infaradat ay kamid tahay taas may mithaal uma noqon karto wal waxaa ka mid a ah baa layidhi qowlu bacdi alcarabi raakibu naaqati baliixaani uu yiri fiiri raakibu naaqati naaqada ninkii hashi ninka fuulo daliixaani waa kuwa geedaysanayo marka dalxiga waxa waaye waa ismu shajarwa hadda fiiri raakibu naaqati daliixaani kayfa mufrad tathniya loogu khabra zaydun qaa'imaani ma dhici kartaa maya marka waxaa laga fahmaa layidhi kalaamka cibaaradiisa raakibu naaqati wanaaqatu daliixaani yani asiga iyo hashiisa waa isla geedaysanayaan marka hadda fiiri waxaa la xadfay annaaqatu oo mactuufkeed iyo waawdii wax cadaftay labadiiba waa la isla xadfay laakiin waawda kuma badnee fa'da in badan baa qur-aanka ku soo aroortay laakiin hadda fiiri mithaal iska caadi unbaa loo keenay marka taas walwaaw ayadana qad tuxdafu mac maa catafat goormo waa idlaa labsa ishkaal hadduusan imaan intaas meesha aan kaga xirno wahiya waawdii infaradat waxay la gaar noqotay bicadfi caamilin caamil inay cadafto caamil haddii la waa ficilkii iyo wixii lahal ah caamilkoo musaalin la zuuliyey caamil maqan ay wax ku cadfay asigii ay cadfay laakiin qad baqiya macmuuluhu macmuulkiisana ou baaqi noqday waxaa saas loo yeelay dafcan liwahmin wahmi in layska dafciyo wahmigoo utuqiya laga dhowrsado laga dhowrsaday waa tii aayaddii bay hadda ay u tahay oo waxaa laleeyahay wاladiina tabawa'u daara wاliimaana hadda fiiri wاladiina waa mubtada tabawa'uu ficil iyo faacil oo silaة lmawsuul a waay addaara mafcuulu bihi waay wاliimaana alwaaw xadfu caطf aliimaana haddii lagu cadfo daarti lagu cadfo waxay noqonaysaa macnihii in iimaankana meelo dega uu yahay wal waliimaan lama dega e waa wax macnaha ee la barta waay walidaalika waxaa la yidhi meeshaas waxaa ka maqan caamil caamilkii oo macmuulkiisana ou baaqi yahay al iimaan ah marka maxaa laleeyahay waladiina tabawau daara waliimaana wa alifu liimaana iimaankiina macnaha qalbigood oo ku xasilay ee barteen oo macnaha laa tusaczicuhum lmasaa'ib fiiri marka wa alifu markaan soo qadarno alifu waa caamil oo ficlii faacil waaye ficilkiyaa la xadfay kow oo alifa ahay kow waawdii oo cadfi laheedna waa joogtaa waa labo ficilkaas la cad oo la xadfayne macmuulkiisa oo mafcuulka o alimaan ana waa jooga marka caطafat caamilan wa hwa alif wa hwa almuzaal maxduuf laakinahu baqiya macmuulu wa hwa waxaa saas loo yeelay dafcan liwahmin ituqi haddaa la dhihi laha aliimaana daartou ku cadfan yahay waxaa yatabaadar ila dihni ana aliimaan mila daari yaskunuhu اnnaas iimaanka saas ma ah iimaanka wax la barto oo qofka yatacawadu wa yasdaadu bihi laakiin sida daar wax loo dega ma ah sidaasaa keentay in macnaha eh, la yidhaahdo eh, allahuma salli calaa muxamed in la keeno eh, la yidhaahdo waawdaas iimaanta daar ku cadfi maysee ficilay ficil ku cadfaysaa oo waalifuu daas ficil jumla oo tabawa u daara jumla jumla lagu cadfay noqonaysaa waxaa lamid aha layihi qowl shaaciri idaa ma alghaaniyaatu barazna yowma wazajajna alxawaajiba walcuyuuna fiiri waawda alcuyuuna ku jirto beytkan waana soo maraye walcuyuuna waawda ku jirto lama dhahay alcuyuuna mactuuf cala alxawaajib lama dhihi karo liannahu macna in laga cabsado ay tahay baa meesha ka laasimayo oo waxay noqonaysaa wazajajna alxawaajiba macnaha xawaajibti ay yaryareeyeen xawaajibta markii waa isha korkeeda guudleyda isha korkeeda tinta ku taalo wa goonka goonka koro tinta ku taalo yaa xaajib la yihahda naagaha caado waxay dumarka u leeyihiin inay marka ay asigaas yaryareeyaan koraa laga xiiraa hoosaa laga xiiraa sidii marka hal qows oo kale sidii qows oo kale laga dhig qaanso oo kale quraxay ka raadinayaan waana manhi canhu weeyaan Eh, laakiin jaahiliinta saa samayn jirtay haddana muslimaadkii oo dhan samaynaya gabdhihii wataa oo multasimaadka ay badigood waad aragtahay way samaynayaan marka macnaha xawaajibtae qaar ka xiir xiireen waay walcuyuuna indhihii xiireen indhama la xiiri karo marka haddii liidaa walcuyuuna xawaajibay ku cadfan tahay macno oo in laga fogaada ay tahay baa ka laasimaya marka wahmigaas sidii wahmiga aan loogu dhicin yaa waxaa laleeyahay waawdan hala yidhaahdo waxay cadaftay caamil oo maqan ay cadaftay caamilkaas maqanne macmuulkiisa ha looga dhigo cuyuun oo macnihii marka waa maxay wa kaxalna alcuyuuna marka kaxalna waa caamil la xadfay wa baqiya macmuuluhu wahwa alcuyuun mafcuulkiisii waaye waawgaa la gaar a ah buu ku leeyahay marka waxaa weeyaan bicadfi caamilin musaalin qad baqiya macmuuluhu dafcan liwahmin ituqi kaas weeyaan ayib waxadfa matbuucin badaahu nastabix wacadfuka alficla cala alficli yasix wuxuu ku yidhi wastabix banayso xadfa matbuucin mid la raaca xadafkiisa matbuucoo badaa daahiray hunaa banaysa meesha tan meesha waxaa weeyaan taabici matbuuc waa hadaa tiraa jaaa zaydun wacamrun zaydka hore matbuuc waaye camarna taabic waaye zaydka hore mactuuf calayhi waaye camarna mactuuf waa labadaba waa macno marka matbuucii hore oo mactuufka ahay in la xadfi kara banayso haddii laakiin la fahmi karo oo inuu meesha jooga laga fahmi kara siyaaqa waay wastabix banayso cadfa eh, xadfa matbuucin mid la raaca hadafkiisa oo mactuufu calayhiga ah matbuuco badaa muuqday macnihiis ay muuqato hunaa meeshan banayso wa cadfuka alficl cala ficliis waa u imaanayna waa macno kale wa waxaa laleeyahay jumladii ama isimkii mactuufu calayha haddii wax laga fahmi karo meesha siyaaqa laga fahmi karo waa banaan tahay waxaa lagu miithaalay qowl llahi tacaala afalam takun aayaatii tutla calaykum fastakbartum wa kuntum qowma mujrimiin afalam takun aayaatii tutlaa calaykum qaar mufasiriinta waxay yidhahdeen macnaheeda waxa waaye alam takun alam taatikum aayaatii falam takun tutlaa calaykum marka jumladan falam takun falam takun aayaatii tutlaa calaykum waxay ku cadfan tahay jumlo meesha ka maqan lianna tilaawata farcun eesh an ityaani alaayaat aayadda ilaahay qofka markuu ku kufrinaya horta inay soo gaartaa ka horeyso marka afalam takun aayaatii tutlaa calaykum ladinkuma akhri jirino aayaadkayga waxa weeyaan waxaa kasii horeysa horta aayaadka idiinma imaanino marka idiin timid idinkuma dul akhrinino kadib marka haddana ma diidino intaas kadib cuquubadeeda idinku dhicino sidaasay iskugu daba xigtaa marka waxaa layidhi takun aayaati afalam takuntaas waxa weeyaan jumlo kalaa ka horeyso oo ayada ah mactuuf calayhi alam taatikum aayaati oo siyaaqi laga fahmaya lianna alaayaati laa tu'taa ila bacda nusuuliha wa ityaaniha marka ityaankaasaa mactuuf calayhiyaa la xadfay waxaa leeya siyaaqaana keenaya liannahu laa yucqal an tutla اaayaaت ila bacda buluugiha ilayna kadalika laa yucqل an nucadaba ila bacda tilaawati اaayaati calayna wa tadamburina laha bacda fahmina laha markaas baa ninka haduu aayaadka macnaheeda fahmin laguma ciqaabay ayb markaasuu uri wcadfuka اlficla calى اlficli yaصix waa macno kale wa wcadfuka maanta dhan waxaan soo wadnay oon geela aan soo quminaynay asmaa la isku cadfo un bay ahaayeen markaasuu musanifka khaatimadi wuxuu iri wa caطfuka alficla ficil ina ficil cala alficli lagu cadfaa yasixu waa ansaxayaa hadalka ma joogto laakiin min baabi tanbiihi اbaliid weeyaan ida jaaza caطfu اficli cala اsmi caطfu اlismi cala اlficli fama aladii yamnacu an yucطafa alficlu cala اlficli walow lam yadkur اlmusanifu dalika lakaana mafhuuman markaasaa lyidhi wcadfu kalficl can ficli yaصx lakin waxa u shardee bitixaadi zamaanayhima zamankooda inuu mid yahay noocooda shardi ma aha oo ficil maadi iyo ficil mudaaric waa la isku cadfi karaa laakiin inuu zamankooda u mid yahay linuuxiya bihi baldata meyta wanusqiyahu linuuxiya bihi baldatan wanusqiyahu fiirahda baldatan meytan wanusqiyahu linuuxiya iyo wanusqiyahu laba ficilo isla mudaarica waay waa laysku cadfay ayagoo kala duwan yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamati fa awradahum annaara yaqdumu fircawn qowmahu b hormari horyaal uu noqon doona yowma alqiyaama fa awradahum annaar nin xun ninkii oo ka dhigto nin lagu daydo meel xumuu ku tuuraya hadda yaqdumu oo mudaarica yaa fa awradahum oo ficil maadi lagu cadfay waa banaan tahay waxaasoo dhan marka calaa kuli xaal jaaa zaydun wa rakiba wadrib zayd wa qum iyo wixii dhan waa laysku cadfi karaa wacطif calى smin shibi ficli ficla wacagsan istacmil tajidhu sahla wacطif cadaf uu ku yiri ficlan waxaad ku cadaftaa cala smin ku cadaf isimkoo shibi ficlin ficil shabaha maanta ficilkia macطuuf noqonay isim oo ficil shabaha macطuuf calayhi laga dhigo huwa mutaqadim yajuuzu dalika wاstacmil cagsan cagsina isticmaal tajidhu sahlan inuu sahlan yahay waad heli doontaa marka waxa weeyaan ficil isim jaamid laguma cadfi karo wاlcagsu kadalik laakiin hadduu ficilki yahay ficil maya isimka hadduu yahay isim mushtaqa ka asmaaءi اlfaaciliin wاlmafcuuliin wasifaat اlmushabiha mushabaha wakadalika almubaalaga iyo wixii lamid hadday yihiin yajuuzu an yucطafa calى tilka alasmاء afcaal wacطif cadaf ficlan waxaad ku cadaftaa cala smin ku cadaf laakiin ismka kee waay shibi ficlin ficil inuu shabaha ayib hadda fiiri wuxuu shaarixa noogugu mithaalay qowl اllahi tacaala faاlmugiiraati subxan faatharna bihi naqca falmugiiraati mugiiraat maxay tahay kuwa fardaha wax weeraraya mugiir waxa weeyaan waa isim faacil wa oo jamaca mugiiraat isimkii faacil yaa waxaa lagu cadfay fa atharna bihi naqcan atharna ficilkaas maadi athar ficil maadi mabnin cala sukuun litisaalihi binuuni niswa liannahu fardihi a dumar laga dhigi naadasna waa faacilki marka jumladan fa atharna ficil wa faacila macduufa cala اlism aladi qablahu mugiiraat lianna hada اlisma mushbihun lilficli fahuwa mushtaqu yacmalu camala ficlihi taas waxay noqotay wacطif ficla calى smin shibi ficlin wa cagsan istacmilhu tajidhu sahla bmacnaa icطif isma calىa ficli mushbihin eesh wacطif isma mushbiha lilficli alaa calىa ficlin wa cagsan waxa weeyaan an tacطifa alsma almushbiha lilficli calى اlficli saas weeyaan waxaa ka mid eh qowl اllahi tacaalى ina almusadiqiina wاlmusadiqaati waaqradu اllaha qarda xasana fiiri markaan waaqradu اllaha waa waa ficil oo maadi ah waxaa lagu cadfay almusadiqiina wاlmusadiqaati oo asmaau اlfaaciliin ah ayaa lagu cadfay waa mithaalkii hore waay asigoo isim lagu cadfay ficilna maxaa ka mid eh qowl shaaciri faalfaytu yowma yubiru caduwahu wa mujrin caطaءa yastaxiqu اlmacaabira wuxuu leeyahay fa waan helay yowman maalin yubiiru caduwahu cadowgiisa inuu baabi'inay wa mujrin inuu yahayna waan helay oo caaa'an wa mujrin mid dareerinayo isbixinaya caaa'an siismo yastaxiqu lmacaabira cataa oo in wax lagu qaado dameere iyo wax in lagu rara ku haboonne waan arkay buu yidhi asigoo samaynay marka maa yucbaru bilmaa safiina iyo wixii lamid ee ah, wixii lagu qaadaya la yidhaahda marka fiiri fa alfaytu yowman yubiiru caduwahu yaa la yidhi ayb wa mujrin caطaa'an yastaxiqu lmacaabira maxalu shaahidka meeshan waxa weeyaan wa mujrin caطaa'an marka mujrintaas hadda waxaa lagu cadfay ficilka yubiru caduwahu laakiin see loogu cadfay lannahu ficilka hadda fii maxal mafcuul thaani buu degan yahay fa alfaytu yowma yubiru caduwahu mafcuul thaani waay wa mujriyan iyou ahaa laakiin maadaama isimka manquuska uu yahay yaa wuxuu ka dhigay isimka manquuska fi xaali rafci waaljari waxa weeyaan qaadin jaaa qaadin wa marartu biqaadin a la yihahda marka wa ra'aytu aytu qaadiyan ay ahayd mujriyan in la yidhaahdo markaasuu wuxuu kala mid dhigay asigoo isimkii manquuska ah wuxuu kala mid dhigay fii xaali nasbihi asigoo fii xaali jar oo joogo lidaruurati shicri laakiin wa mujriyan saas waay ayib marka sidaas baa waxaa laleeyahay waxa weeyaan min baabi caطfi اlismi almushtaqi wa huwa mujrin calىa ficli yubiru caduwahu wa minhu haddana waxaa kamid eh qowl الshaaciri baata yugashiha bcadbin baatiri yaqsidu fi aswuqiha wa jaa'iri wuxuu leeyay baata wuxuu ahaaday yugashiha midkii daboolo halihii geelahay bicadbin baatirin seef oo af leh yaqsidu asagoo ula qasdaya fii aswuqihaa saaqyaalkeeda iyo wajaa'irin macnaha jaa'ir waxa weeyaan asigoo macnaha xadka ka gudbay inuu wuxuu rabaa inuu ku tilmaamo nin deeqsi inuu yahay markaasuu wuxuu leeyahay ninkan wuxuu dhaafaya ma laha yacni karamnimo wixiisa waa dhaafeen dadkiisi xoolihiisi you seefku laaynaya oo wuxuu ka fiirinaa buu leeyahay lugihii buu ka wada jara si u gowrac asigoo haddana jaairo bimacna tajaawaz alxuduud liannu jaawir saasaa la yihahda marka waxaas ula jeeda hadda yaqsidu fii aswaaqiha wajairi wajaa'iriyun oo kale ficilkan yaqsidu ah yaa waxaa lagu soo cadfay wajaa'irin wajaa'ir macطuufu calaa yaqsidu yaqsiduna maxalkeeda maxaa waaye yaqsidu xaal uu yahay baata yugashiha bicadmin baatirin yaqsidu xaal la qasday jumladaas oo xaaladii ah yaa wajaa'irin lagu soo cadfay oo macnaha idana waxa weeyaan wahwa jaa'irun saas inay tahay jumladeeday ku fiican tahay wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin